بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifkuu yidhi baabu salaati alkhawf baabkana wuxuu ku saabsan yahay salaaddii sida loo tukanayo xilliga ay cabsidu jirto cabsida asal waxaa u ahaa dagaaladii muslimiintu ay gelayeen xilligii waxyiguu soo degayey waxaana dhacaysay mararka qaarkood salaada qaabkii xilliga nabadgelyada a loo tukan jiray ee dadku yaqiineen ee asalka ahayd iyo xaalad dagaaloo la joogo inay isqaban weydo haddaba shareicadu waxay fududaysay qaabka salaatul khawfka loo tukanayo xilliga goobta dagaalka iyo furinta la ishor joogo <clears throat> laba qaybood bayna u qaybsamayaan marka nusuusta salaatul khawfka lasoo ururiyo in xaalad dagaalna lagu jiro xabadina ayna dhacaynin oo dagaalku unan socon laakiin la isu muuqdo oo la isgaadgaadayo taasi siba axkaamteeda loo jideeyey iyo xaalad dagaal dhacaya inay jirto salaadiina waktigeedii joogo iyagana si loo tukado ayaa la jideeyey haddaba waxaa muhima ah hal masale inaan kugu baraarujiyey intaynaan gudaha gelin masalada waxaa weeye tashriicaadkan la jidaynayey midna waa maqsadka iyo ujeedada midna waa qaabka oo darafka iyo xaalka markaa jooga ku habboon qaabkii dagaalkii jiray iyo aaladii iyo qalabkii dagaalka loo adeegsan jiray wuxuu ahaa waxa ugu dheereeya ballaar la gana bay ahayd waxa labaadi waran buu ahaa waxa saddexaadina seef waa gacan lagu hayo haddaba riddada ugu dheer waxaa kaasoo gaari kara fallaar lasoo tuuray bay ahayd xabadi ma jirin waxa riddada labaad lehna waran lasoo ganay buu ahaa waxa saddexaadna dee gacanta in lagula yimaado ayay ahayd suwar salaadoon arki doono oo markay qaxad lagu dagaalamaya intaa yihiin la samayn karo ayaan maanta la samayn karin waayo wixii lagu dagaalamayay baa isbeddel badan sameeyey fallaadhii falaad ka tiira dheer baa timid oo xabad la yidhaahdo xabaddu wahgay timidna waxay sheegaan awaakhir cahdigii caliy bn abi aalib radi allahu canhu ardaahu bay bilaabatay xabadda dhacda markaasi halkudhig waxay soo guuriyaan sixadiisa aan la hubin in cali uu yihi alaana batalat ishajaaca maantay geesinimo burburtay geesinimo iyo fulay baa la kala yaqiinay nin geedaha xag gasha intuu ka mara xagga wax kasoo tuuraya oo wax dilaya de ciduma istaagi karto nin kastoo fulay ahna meel fog iyo god intaad gasho wax soo tuur waa awoodaan fooda fooda ka ahayd mana isbedel badan bay samaysay maalin hore waxaan ka soo hadalnay isbedelka horumarka markaan salaatulmusaafir ka hadlaynay isbedelka wasaa'ilka iyo qaabka nolosha ee horumarka uu samaynayo inuu saamayn ku leeyahay masaa'il badan oo fiqiya ah. de haddii la yidhaahdo sida qaarkeed safa laba safa safaanu istaagna cadowgii waa inaga soo horjeedaa de hal madfac ha lagugu rakibo soo maha so hal madfac oo meel lagaaga soo riday keliya maaha waxay ahayd safka waan taaganahay hadday soo didaanna waynu aragnaa meeshaan kale taaganahayna fallaani inama soo gaadho saa darteed waadna aragtaa iskana tuko laakiin hadda dagaalka qaabka jira haddii ciidanka inta soo wada urursado meel banaan laba saddex afar saf uu noqdo oo yidhaahda qolana ha rukuucaan qolanina waardiyeya salaad iyo salaad la-aantoona ururka iyo isu imaatinka meel la isugu yimid baa bixaddi daatihi mahlaka iyo khatara maayo waxaa maanta lagu dagaalamayaay aada buu uga duwan yahay wixii lagu dagaalami jiray maanta fallaad iyo waran iyo seefi ma shaqeeyaan seefiya beynaad markay tagtaay waa dad isku riiqmay oo rasaastii iskaga oo gacan iyo torre isula tegin wey waxay dhacdaana aada bay u yartahay naadirka marka haddaba ha isku mashquulin maanta suwarka qaarkood lama dabaqi karo waana labada suur ee soo horeysa idaa kaana alqitaalu wuxuu yihi dagaalku hadduu yahay mubaaxan ay qitaalan mubaaxan dagaal banaan oon xaaraan ahayn waxani waa ruksa ruksakana waxaan idhi rukaskana macaasida looma kaalmaysto ka musaafir kasoo hadlaynay dagaalkaaguba hadduu xaraam yahay ruksada malihid wey waalcaduwu cadowguna fii gayri jihati lqiblati dhinaca qiblada meel aan ahayn buu inaga jiraa afarta jiho jihada qiblada kama jire saddexda kala miduu jiraa bariya galbeed iyo koonfur faraqa alimaamu imaamku wuxuu qaybinayaa oo kala geynayaa annaasa dadkii firqatayni laba qaybood buu ka dhigi laba kooxood baa dadkii laga dhigi firqatun kooxi fii wajhi lcaduwi cadowgay hor istaagi oo dhufayskay geli oo way waardiyeen waagi hore de dhufays laysuma geli jirine ciidanku saf intuu istaago baa la isfiirin jiray markay qoladani soo weerartamaanna fallaaraha laysu dhiibi jiray hadday farduhu noqdaanna warankaa laysu taagi jiray faras uga caraamo dhunta uga galo marka la isdhex galana seeftaa la isla dhici jiray marka laba saf oo taagan baa la wada ahaan jiray hadda dhici kartaa laba saf inta lasoo istaaga in la nin god ku jiriya nin gidaar iyo geel ku gabanaya maahane baashi nin banaan u istaago waa la waayay nin banaanka u istaaga la waa baasho khatar waay marka firqatun kooxi fii wajhi lcaduwi bay hor istaagi kooxina way la tukanaysaa wey wayusallii bifirqatin kooxna wuxuu la tukanayaa ragcatan hal ragcad faidaa qaama hadduu istaagay ila taaniyati ragcadda labaad nawow waxay niyoonayaan oo goosanayaan mufaaraqatahu inay isaga ka goostaan niyada waxay gashanayaan oo go-aansanayaan inay kaba goostaan imaamkan wa atamu way dhammaystirayaan salaadooda munfaridiina iyagoo keli keliya hadday musaafiriin ahaayeenna laba laba ay kuwii afartaa dhammaystiri hadday muqiimiin ahaayeen oo magaaladoodiiba loogu yimid oon safar jirinna dee saddexdii dambay dhammaystiran wey ama isagaaba laba tukin wadahabuu way tegayaan ilaa wajhi cadow way hor istaagayaan halkaasay difaacii bay soo bedelayaan wa jaa-a ulaaika kuwaa hore ilaalinayay way imanayaan ila alimaami baa u iman wa huwa qaa'imun fi salaati isagoo salaada taagan ragcaddii labaad buu taagan yahay hadday musaafiriin ahaayeen ama ta saddexaad buu taagneeda kaga hadhay hadday muqiimiin ahaayeen yaqra' isagoo aqriyaya fayuxrimuuna salaaday xiran wayamkutu lahum wuxuu u nagaanoo sugi biqadri alfaatixati intay faatixada aqriyaan iyo wa suuratin qasiiratin suurad gaaban kadib wow rukuuci way la rukuucayaan wa sujuudi way la sujuudayaan fa idaa jalasa litashahudi hadduu u fadhiisto or halkii ragcadee dhinaa dhammaysto isagoo musaafira ama labadii dhinayd dhammaystay isagoo muqiima qaamuu way istaagayaanoo atamuu lianfusihim bay usoo dhamaystiri wayuiilu huwa isagana wuxuu dheerayn atashahuda ataxiyaadka uma yusallimu bihim salaadayu halmar ka wada baxayaan qoladiina imaamka takbiirat lixraamka ay qoladii hore la wadaageen qoladan dambana tasliimtii salaada laga baxayay bay la wadaageen salaaddu hadday nus yeelan kartay isla egna qolada horena nus buu tukin qolada dambena nus buu tukinayaa la tukanayaa haddaynan yeelan karin ay maqrib oo kala tahayna qolada horuu laba tukin qolada dambena hadagcad buu tukin un daahirkii aayaddii qeyb kamida weeyo waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum aa'ifatu minhum macaka qolaha kula tukadaan walyaakuduu xidrahum wa aslixatahum dictoriyadoodiiyo hubkoodana ha haystaan oo haddii lagu soo diro dagaalkani hore ka geli karaan baa rabaa faidaa sajaduu hadday ragcaddaasu ilaa sujuud dhammaystaan falyakunuu min waraa'ikum iyagu gadaashina difaaca ha tagaan walta'ti aaifatun ukraa lam yusalluu kooxo kaleen tukanna ha yimaadaan falyusalluu macaka salaada ha kula tukadaan wakaa labada kooxood ay isbedelayay suuradan weeye asalkana waxay ku soo kusoo degtegaydaan salaatu lkhawfkani waa laysor fadhiyey xilligii nabiga alayh isalaatu wasalaam salaad duhur baa soo gashay muslimiintii caadi bay isaga tukadeen qolyihii gaaladaa waxay yidhaahdeen walle fursad baa ina dhaaftay nimankani salaad waxaa iman doonta laakiin intay ku jireenay mashquulsanaayeen inaan weerar ku qaadqaadnay ahayd oon salaada ku gaadno salaadana dagaalada waa la isku gaadaawo salaada marka ladagaalayo waxaa arki waxaan garanaya sideetan iyo laba nimiah qala qabiiloo soo qabaail soomaaliyada islaayay qolaa intay habeennimo soo gurguurteen ay reerkii kale u galeen bay dhaheen markay aamiintii isku dhacday la suga aamintii markay isku dhacday sa hareeraha kaga bilaabeen marka salaada waa la isku gaadayo waxay dhaheen casarka mid waxaa iman doonta ilmahoodi iyo reerahooda ay ka jecel yihiin baa iman doontee taa markay timaado ay si fiican u galaan anwaara ku gaacin labadii salaadood intii udhexaysay bay aayadda soo degtay nimankii ay sugayeen ay isdiyaariyeen qaarna waaba tukanayaa qaarna waardi buu hayaayo waa soo jeedaaba wallahi xaasadi xaasadii ma aha sheekadu waa isbedeshay sidaasay sababta waxyiga takriirka zamankiisu ku timid qolada warkooda waad aragtaa marka sidan banaan si kaloo banaan baa jirta oo nasku tusay waxaa lagu yihi qolada hore markuu nus la tukado ama labada ragcadood hore maqribkaa uu tukiyo isagu taagniduu ku sugi iyagana way ka goosan way dhammaystiran way iska tegi isagana intaa waa taagan yahay qoladii kalaa iman inta dhiman buu la tukan ataxiyaadkii markuu u fadhiista iyagu tooday soo dhamaystiran ataxiyaadku ku sugi salaamo naqsigay wadaagayaan suuro intaa ka duwan oo ka dhaqdhaqaaq badan oo sugan baa jirta qoladii hore ragcad buu tukiyey musaafir bay ahaayeen markuu ragcaddii tukiyey iyagoon ragcaddii kala tukan salaadiina aan ka bixin inay safkii difaaca galaan qibladana hadday rabaan dhabarka u duwaan qoladii kala timaado uu ragcaddii labaad tukiyo markay iyagu soo dhammaystirtaan kuwii kale intay yimaadaan oy ragcaddoodii dhammaystirtaan hal mar laga wada baxo iyadana way sugan tahay kuwa nin salaad ku jiro intuu tegey xagga difaac ka galay difaacii cabaar ku jiray kadibna soo noqday ragcaddii labaad ku daree u dhinnay salaadiina ka baxay waxaa loo takfiifiyey xaaladda lagu jiro iyo salaaddii oon la dayn karin salaada haddaba hal la tukada loo kala tegi waayo xaalad kastoo lagu jiro tani waa suura suuradani hadda waqtiga dagaaladeena aada suuragal uma ah ciidankii de saf istaagina ma jiro inta kale haddaba caadi bay isaga tukan kartaa mana sahlana furin dagaal oo qoryo laysu haysto oo laysu muuqdo in ciidanka mufays ka soo dareero ida lafteedu xaalad sahlan maaha waa xaalad u dhow dagaalkii socdeeda u dhowday xaaladaheeda suurada labaadna waa tan hadda tii hore u dhamaystirayaa marka faidaa kaanat maqriban hadday tahay salaaddu haddaynay isla dhamayn oo nuslus isleeg eg ayna noqon karin sallaa bilulaa kooxda hore ragcatayn buu tukinayaa wa bihaaniyati kooxda labaadna rakcatan hal ragcad buu tukinayaa aw rubaaciyatan aw idaa kaanat rubaaciyatan afar ragcadood haddii la tukanayo on safar la ahayn ama safar baa la ahaaye inuu dhamaystiruu doonayaa sallaa bikulli firqatin koox kasta imaamku wuxuu tukin ragcateen laba ragcadood fa idaa faraqahum hadduu u qaybiyo arbaca firaqin afar kooxood hadduu ka dhigana oo wasallaa bikulli firqatin uu tukiyo ragcatan hal ragcadna saxa way asixi waj kaloo banaan baa jira qodadana salaad dhamaystiran inuu tukiyo oy tagaan kuwa kalena salaad dhamaystiran uu tukiyo oo isagu laba jeer uu tukado iyagana hal hal meel ay tukadaan iyadana waa loogoliy way asaxday suwarka asaxiib ay kamid tahay wain kaana alcaduwu cadowga hadduu inaga jiro fi lqiblati dhinaca qiblada yushaahaduuna iyagoo la arkayo wa fi lmuslimiina kasratu muslimiintuna ay badan yihiin safahum limaamu imaamku waa safayaa safayni fa aktar laba saf iyo ka badan baa dadkii laga dhigaya wa axrama dhammaan salaada wuu la xiran wayna wada xiranayaan wa rakaca uu rukuuci wa rafaca uu kasoo kor noqon oo rukuucda uu soo toosi bilkulli dhammaanteed bilkulli saddexda bay u noqonaysaa axrama bilkulli wa rakaca bilkulli wa rafaca bilkulli baabu tanaazuci ataqiinay gee calaa mutaakhirin lagu nisaacay cawaamil badan fa idaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudi asafu aladii yaliihi safkii ku xigay wastamara asafu lwalu safkii horena wuu daa'imayaa qaa'iman isaga oo taagan safka hore markuu la rukuuco inta dambe kan u horeeyo wey sabka horaa la ruquuci may haa la sujuudi safka ka dambeeya taagnidii bay ku harayaan rukuucda laga soo toosay waa waardiyo fa idaa rafacuu ru-uusuhum madaxood madaxooda hadday soo qaadaan ay soo toosaan sajada safu laakharu safkii kalaa sujuudaya uma yarkacu wayarfacu bilkulli ragcaddii labaadna sidii buu ula ruquuci ugalana soo toosi dhammaantood faidaa sajada hadduu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudi asafu aladii xarasa awalan safkii marka hore waardiyahayay ee ka haray baa hadda raacay wa xarasa asafu safkii kale hadaayi la rukuucayn markii horena waardiyu ku hari faidaa rafacuu hadday soo farfaqdaan sajada asafu alaakharu kii kalaa sujuudi fadhigaa laysugu iman ataxiyaadka la isku soo gaari fadhigana waa la isku waadiyeynde waa la arkaa waxaa soo socda waxaa kaloo la ogol yahay marka sida laysaga ilaalinayo ee sufuuftii qaybi ay la rukuucaan ee ragcaddii koowaad intay dhammaata lasoo soo wada istaago ragcaddii labaad rukuucda qoladii dambaa horeyn doonta inay safku isbedelaa banaan oo ninba ninka ka horeeya uu bedelo si safkii markii hore dambeeyey kow u noqdo kii horeeyeyna gadaal u maro safka horaa mar walba la rukuucaya marka ka dambena dambana waardiyu ahaanaya laakiin dadkii waa la isbedelay <clears throat> qofka saa xukunka u yaqaanana markaad imaamka la rukuucda kii hore ee lasoo istaago ee ninka kaa dambeeyey saa kuu soo qabto meesha inaad isku nabto lama ogola meesha inaad isku nabto sax maaha markii lagu soo jeediyey intaadi xaqaad ku lahayd meesha waa dhamaaday gadaal usoo bax ninkana ku daba maro xarakadaa isdabamarka waa la ogolyahay nin tegay oo salaad ku jiro oo sii jeedsaday oo saf galay oo la ogolaayo saf iyadoo qiblada loo jeeda la iskala bedelay iyadaaba wax weyn xaalada lagu jiro sharcigu tixgelinaya suurada labaadna waa suuro iyadana nabigu sameeyey oo ka sugan xadiidkii ibnu cabbaas isadii bukhaari iyo kayrkiiba wariyey wayundabu waxaa sunna ah xamlu silaaxi hubka in la qaato fii salaati alkhawfi salaada khawfka marka lagu jiro nin walba inuu seeftiisa iyo fallaadhiisa wato tooreydi iyo gol xubkuna ku jiro qoriguna garabka uga lalmado bamkuna ku rakibnaadaa sunaa buy maxaa yeelay ilaahay baa yidhi walya'kuduu aslixatahum faidaa sajaduu falyakunuu min waraa'ikum walta'ti طaa'ifatun ukraa lam yusalluu falyusalluu macak walya'kuduu xidrahum waaslixatahum victoriya hubkoodu dadku markay tukanayaan ha wataan maxaa sababa wadda aladiina kafaruu law tagfuluuna can aslixatikum waamticatikum fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida hubka intaad meel iska dhigtaan inay hal weeraroo idinka gaadhsiinaya idinku qaadaan bay alla uqay uqay intaa daydayaysaay de fara maran baa lagu soo gaari fardaa duuraye marka waxaagiiba haddaad wadato marka orodkiisa aragtay dhinac u boodoo fawaadha u dhig soo maa ninkii iska celi marka nin dagaal u diyaaraa tahay salaadna waa ku jirtaa waa lugna baqow ugu joog lugna dirir ugu joog soo maa salaadaadii dhinac tuko dhinacna iswaardiye wey hase ahaatee saynu sheegnay intaasoo dhan hadda horumarka qaabka lagu dagaalamayo sidani suuragal maaha haddii sidani qur-aanku sheegay xilligaana ay ahayd wixii lagu dagaalamayey in salaadiina la tukanayay naftiina la difaacayay hadda naftii difaaceedii ahee halaageeda wey oo ninkii yidhaahda jidkaasoo kalaan ciidankii oo dhan dhufayska ka soo bixin xagga qiblada iga jiraan cadowga maadaama qiblada iga jiraanna halkaasaan laba saf ka dhigi hadda warkaa sax miya dadkii baabihi wey hadda marka marxalada curfi muqaaran abaa baa jirayo suwarkaa waxay ku salaysnaayeen curfigii xilligaa jiray ee dagaalka baa salaadii iyo difaacii laysu keeni karay curfigu hadduu isbedelo waa masaa'ilka tagayuru lfatwa bitagayuri alxaali wazamaan zamanki iyo xaaladii hadday isbedesho masaladan keliyana maa masaa'il fara badan wey haddii la yidhaahdo waagii hore reerka ninka marka uu biilka bixinayo qamandiiba waxbuu siin jiray haddii meelaan qamadii laga cunin la joogo aniga qamadida keliya waxaa la siiyaa dagaalaha iyo fardaha la siiyaa soo ma jiraan meelo qabadiba haddii la arko cunto dadba looma haysto haddaad tidhaahdo ani xilligii qamandiibaa la bixin jiray haddaan bixin lagaa yeeli maayo haddiise cuntada la cuno baa lagugu leeyahay waayo taxdiidka curfiga xilligaa jiraa saamayn ku leh marka masaa'ilkaas oo ka mid tahay suuradan saddexaad baa iyadu shaqayn karta marka waida shtadda alkhawfu cabsidu intaa hadday ka adkaato teenna hadda oo kaleeta waltaxama alqitaalu dagaalkiina la daro iltaxama labada wax markay si fiican isu dhexgalaan baa la yidhaahdaa iltaxama way isku darmareen dadkii de meel dagaal la dagaalamayo hadda unbaa rasaasta la ridaya la kala jooga iyadoo la dagaalamaye waagu hore de waran iyo seef marka laysla marayo ciidanku waa isu qasbi jirayo gacmaha la isla geli jiray salluu way tukanayaan rijaalan iyagoo lugaynaya wa rukbaanan iyadoo gaadiid saaran adoo gaadiid celiya dhulba saaran ama lugaynayo ordaya ayaa salaada tukan ila lqiblati buu u tukan wagayrihaa dhinac kale hadba sidii u suura gasha isagoo qiblada ujeeda hadday u suuragal tahay wuu tukan hadduu dhinac kale ujeeda wuu tukan orodkiiyo dagaalku hadduu marna qiblada ujeedsanaya marna ka jeedsanayana ay tukan dhufayska aada ku jirto baad ku tukan sida kuu suura gasha waayo rasaas baad socota waan istaagiyo salaad baan aadayso wax saxba salaadiina way soo gashay dagaaladuna marar bay dheeraadaan oy saacado socdaan laga yaaba lix saacadood sideed saacadood toban saacadood inay socdaan maxaad samayn halkaasaad ku tukan ilaa qiblati adoo u ujeeda wagayriha meel kalena u jeeda waa tukan jamaacatan koox haddayse shay ku tukan sidaas wafuraadaa keli keli waseen jamaaco ugu tukanaynaa nin hadduu ina tukiyo dhinacaan ujeednay allahu akbar yidhaahdo allahu akbar waa ka daba dhihi karaa inagoo dhufaysa ku jiro ama gabanayna ama wax shiishayna dhib ma laha uuna way ishaarayaan oo way tilmaamayaan oo way ku midaarayaan birukuuci rukuucdii iyo wasujuudi sujuudii in cajazuu hadday keri waayaan rukuucii sujuud haddayna keri karin madaxaasaa loogu yar tilmaamay sidii qofkii salaatulmariid aan kusoo marray wasujuudu baana akfadu ka hooseysa wayadaru hadday u baahdaan ila darbi ku dhufasho almutataabici israacraacsan waa nin taagan oo seef ku dhufanayo o ku dhufanaya mafalaan iska dabaganaya ama hadda qorigii iyo baasukii iska dabadilaya wey daramu waa garaacayaan walaa icaadata calayhim salaadna soo celin maayaan keliya wuxuu ku yihi walaa yajuuzu siyaaxu qayladu ma banaano dhawaqa lama ogola ijtihaadun buu isaga yidhi dhawaqu hadduu limaslaxati lxarbi yahay oo qayb dagaalka ka yahay isaga laftiisa calo saxiixi dhib ma laha xagganaa ragga laga soo galay haddaad digniintiisoo tiraa war agga war agga war agga tiraahdo waa la ogolyahay dhib mala walaa icaadata calayhi salaad la soo celin maayo haddii ay tahay waxbaa soo galay dadkii nin baa diyaaradaha difaacooda lagu ogaa ama taangiga wax ku ridbaa lagu ogaa iyo gaadhiyi gawaarida dagaalka meel buu kula gabanayay wixii baa soo galay waruu soo galay waruu soo galay war ku rid inaad tiraahdaay ood ku baraarujisay isagana iyadana dhib ma laha rag la godoomiye wardi usoo baxa inaad tiraadana mushkilad ma laha wixii hadday wax dagaalkii wax ka taraya kayradu tahay orodka iyo gacanqaadki waxba kama duwana intaasaa baabu salaati alkhawfi lagu soo gabagabeeyey ishaarada iyo tanna waa xadiidkii cabdillahi bni cumar ee imaamu bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba warinaya ee uu lahaa nabigu alay slam wuxuu yihi ibni cumar baa wuxuu leya nabiga ka wariyey fain kaana khawfun ashadda min dalika salluu rijaalan qiyaaman calaa aqdaamihim iyagoo lugaynayo cagahooda ku taagan bay tukan aw rukbaanan gaadiid saaran mustaqbili lqiblati aw gayri mustaqbiliha qiblada iyagoo u jeeday iyagoo u jeedinba waxaa kaloo riwaayad muslim bni cumar uu ku darayaa intaa hadduu ka badan yahay yuumiu iimaaan madaxuu ku tilmaamayaa rukuuciyo sujuudii hadba sidii u suura gashay haddiiba aada halmaanto salaadii oo mashquulkii iyo xaaladii dagaal ay kaa badatana xilligay kaa dhammaateed xasuusataa dib u tukan sida maalinkii khandaq nabiga oo dhowr salaadood uu u halmaamayba maalmaha qaarkood saddex salaadood buu halmaamay ufayskii la qoday iyo cabsidii iyo dagaalkii si celi mari oo agg xag ka mar loo lahaa unbaa salaadihii oo dhowr tagaan la is arkay markaasuu nabigu salaadihii dib ka wada tukaday iyadana xaalada macduur baa tahay oo denisyaanka sidiisaaba ah loo ogola xaalad nabadgeliya hadday tahayna caadi baad u tukan isku soo ururiyo sidii kuu suuragal ah baad salaada u tukan laakiin dagaal baa ku jira iyo xabad baa dhacaysay salaadaad xasuusan tahay u daymaysa hadaba su-aal aan weydiiye nin xabadi ka dul dhacayso oo rag is dhufaysyada la iskala baxayo haddii salaad laga cafin waayey nin waxoogay shir ku jira iyo nin waxoogay xaaje iyo gar ku jira iyo mid waxoogay ka baqaya qaadka iyo mirqaanku inuu ku kala goo salaadda inay ka tagaan ma loo ogola ma wallahi saan yaraan garan waayo shir baan ku yar jirayo niman yar madaxaan la shirayayo anigaa dan ka lahaayo sheekadaa socon mayso nin habadi ka duldhacayso dhufays laga saarayaa la tuko adigana adoo kursigaa ku fadhiya hadal dhegaysanaya oo shaha cabaya ama casiir iyo buskud kuu saaran yahay miiska oo salaadii xasuusan oo kale meel fiirinaya aada rabtaa in waxoogay ruksaa lagu siiyo lagu dabciyo aada rabtaa kadib waxaasu wuxuu yihi mualifku baabu maa xarumu lubsuhu dharka waxyaabahay xaraamta tahay in la xirto masalada dalku waxay kala xiriirtaa kitaabu salaa oo aynu soo marnay inay shuruudu salaa ka mid tahay satru lcawra cawrada in la asturo saas darteed culamada qaar baa baabkan waxay ku daraan markay satrul cawra ka hadlayaan haddii cawradii hala asturo la yidhi dharkaan lagu asturaya daahir inuu yahay waad soo martay laakiin haddana dharkii la xiranayay cibaadaadka lagu gudanayay axkaam kaluu leeyahay oo waxyaaba aan banaanayn iyo wax xaraam ah baa ku jira dharkiina waxaa raacaya oo la xukum noqonaya dharku jirka bini aadamka waa qurxiyaa qofkuna intuu labisan yahay dhar qaba jirkiisu waa quruxsan yahay maalinkii la qaawiyana foolxumo waa atab halkan ay taallaan wax kala dheer ama gadaal ka diisan ama horay u jiidan oo aan sinayn oo fara badan iyo qalqallooc fara badan baa soo baxa jirkii bini aadamkii markii dharkii ha lagu la xirtaayey sharcigu wuxuu kaloo ina faray khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin markaad salaad tukanaysaan quruxdiina qaatoo adoo xaragoonaya tuka salaada waana laynagu dhiirigeliye xaragadaa mar kaleo nabigu ala sl wuxuu yihi in allaha jamiil yuxibu ljamaala in laisqurxiyo waa saci markii la weydiye rasuulka ilaahiyo ka waran nin jecel maro wanaagsan iyo kaba wanaagsan inuu xirta ka waran wuxuu yihi in allaha jamiil yuxibu ljamaala in si fiican laysu qurxiyana waa layna faray laakiin quruxdii iyo labiskii wax xaaraana jira kii xaaraanta ahaa haddaad tidhaahda salaadii baan ku tukanoo banaankuba xaraam ku ahaaye ilaahay markaad caabudaysana ma xidhan kartaa mas'aladaasaa inagala jirta rag iyo dumar iyo caruurba yaxrumu waxaa xaraama ah. cala rajuli ninka qaangaarka ah qofka ragga ee laboodka ee qaangaarka ah lubsu lxariiri xariirta in la xirto iyo wasaa'iru wujuuhi isticmaalihi iyo qaababka kale kala duwan ee loo isticmaalo oo dhan walow bitaanatan dhar hoosta laga xirtaba ha noqdeen dharka bitaanada la yidhaahdo waa dharka gudaha ama fanaanada hoose ha noqoto ama kastuunka hoose ha noqdo dharka jirka ku dhagan dharka kale iyo jirkana udhaxeeya baa bitaana la yidhaahdaa biaana iyo curfiga hadda jira baaniya waa kala laba baaniya waa bustaha laakiin biana asalka waxaa la yidhaahdaa waxa khaaska ee hoosaa la yidhahdaa laa tattakiduu bianata min duunikum markii laleeyahay dad dadkii guud ee muslimiinta kaa hoosta aada gashata ha samaysanin wey kana dharkii kora meehee dharka hoosta la gashadaa biana loo jeedaa funaanada hoose xataa iyo kastuum kama dhigan kartid haddaba dharkaa xariirta ah waa ka xaraam raggi waxaa laga hadlayo waa xariirta saafida ah ama shayga haalibkiisu xariirta tahay xariirtu waa nooc dharka kamid a ah. noocaasi asal ahaan waxaa laga sameeyaa waxyaaba uu dixiriga duudulqabdi carabta ay yidhaahdaan carabiga lagu yihah alqasd la duud lqasdi la yidhaahdo wax uu dhala wey sixiriguna waa wax la beero soo hadda maydaan arag digaaga akunta ah, iyo hilibka laga rabo meelo lagu dhaqaaleeyo lagu beeraa jiray soo ma sidaasoo kaleetaa loo beeraa waxbuu cunaa waxbuu cunaa waxbuu cunaa markaasuu wax warwareeg waxaxaaraa markuu dhameeyo si u wada u wada isagaa isku xiraya korkuu iskaga wareeji iskaga wareeji iskaga wareeji wuu xili qad meeluu ka baxa male meeshuu ku dhiman waxa uu meesha isku dhigay aqal ka dhigtay isku xiray isku dilay baa dhar laga samaystaa aada wuxuu uga yimaadaa wadamahan maaleeshiya indriishiya aan looga keenaa dharka sidaasa ah, nu magarana de kenya ma joogaan yari lagu beeraaba la yii dharkaasi waxay yidhaahdeen dadka xirtay igu yidhaahdeen anu ma xiran xilliga qabowgana waa kulayl xilliga kulaylkana waa qabow waxay yidhahdeen xilliga barafka jaakadyada waaweyn la isku dadayo funaanad yaroo xariira kugu filan bay yidhahdeen kulaylka markii la gaarana iyadaa qaboojin qabowga markeeda kululayn hal mid bay nusuusta sheegmaantay dadkuna hadda ay ku sheegaan jirkana jermiskay kala dagaalantaa oo haddii aad jirkaaga saarto jirku waxyaabahan baxbaxdinka iyo boomuhu qashinka iyo jeermiska yeeshaan weydin adoo tilkaaga bahalka iyo iyo caqadii ku wada hayso haddaad xirato wakti gaaban way weydili bahashaas iyo boogahaas oo dhan waxay dhahan madaxa haddii muddo lagu duubana injin iyo wixii la dhihi jiro o dhan lagu dhammaan bahashaasi marka ragga waa loo diiday sabab kale ay leedahay bahashu jirka marka la xirto jirka way jilcisaa wax jilicsan oo taabasho jilicsan oo wax walba sar ayay ka dhigtaa raggii haddaba waxaa loo baahnaa haddii innaga firaashada intii lagu seexdo ay ciddidiina wada xaganaysa ragga lagama rabee nin dhinacna xamaalaya oo shaqaynaya innaga reeriba hadda biila haweenka intii la yidhi ba halkaa laba la sheekeyn oo la jiifaa nin ordaya oo xamaalaya oo dhagaxa jebinaya oo birta duulinaya oo dagaalamaya marna shaqo kusii socda mar haddaa aan usii socdaa la rabay marka jirsir jilicsan oo geedkii ay taabtaba uu xaganayo cididii taabataba xoqayso wixii kalaba uu gelinaya lama rabo sidii waxaa la rabaa jirkaagu inuu ku dhawaaday yuusan gaaraynin ninkii reer geela ahaa ee kabala-aanta geela raaci jiray ilaydi qodaxii adigu xaggeed kala maraysaan jeerinkaan isu dhinmanahay nahay buuri inta kale waan samriyey jeerinku waa geel qodaxiisu musbaax camalka kaa mooye inta kale haddaan ku istaagayma ma karaan jirif bay noqotay halkaana ha gaari qof aad adagna noqonayda calaa kulli xaal yaxrumu cala rajuli waxaa xaraamkaa lubsu lxariiri inuu xirto xaraamkaa inaad dhar ahaan u xirato lama ogola wasaa'iru wujuuhi isticmaalihi si kale inaad u isticmaasho dhanna lama ogola aniga dhar kama dhiganayo dharkan la xirta ka dhiman maayo laakiin go-aan garabka saartaan ka dhigan maya aniga xiran maayo gacantaan iskaga wada daawan nooc xaraga ah lama ogola aniga xiran maayo laakiin kuraastaa kura kuraastoo dhan baan ka dhigan oo ku fadhiiso iyadana lama ogola xariirta ragga kala fogey waxaa imanaysa su-aasha haddaba hadduu salaadii ku tukaday intuu xariir xirtan hadduu xadiistii xirto cudurdaar la-aan salaadiina uu ku tukada salaadu ma asixi qawlaani liahli lcilm wey waa salaa fi daari lmaqsuuba aan soo marnay oo kaleeto gurigaad dhac iyo boog ku haysataa salaadii baa kugu dhex qabatay haddaan ku dhex tukada salaadii ma iga asixi muran baa ka jira salaadaha inay ka asixi dhar baad soo bililiqaysatay ood soo boobta ood soo xaday ood aan soo dhacday salaad baad ku tukatay maka asixi muran baa ka taagan weyn u xoog badan biyaad soo boobtay ood soo dhacday qasli janaabihiiyo xayd baad kaga qabaysateen ama waad ku weysaysatay salaada maka asixi muran badan baa ka taagan sababtoo aad ah salaadii inaad cawradii asturtaay waajib bay ahayd cawra astur la-aan salaadu kaama asaxayni cawradiina xaaraan baad ku asturtay xaaraanta ilahay baad u dhawaanaysaa inaad xaaraanna samayso ilaahay u dhawaanshana ay kuu noqotahay masale adag waayo cudamada marka qaarka waxay yidhahdeen dharkan xariirta inu kala qaadi maxaddii cawrada hadduu ku asturo salaadiisu asixi mayso hadduu cumaamadiya ka dhigtana wuu dambaabi laakin salaada way asixi maxaa sababa waxaan ka soo qaadaynaabay yihahdeen isagoo salaada ku jira haddaan dharkii xariirtii ka furno haddaan cumaamada ka tuurno salaada u badan kara sooma haddana ta salaada xer kagama xidhnaa saxitaankeeda dembi kala ku jiro weye maahane sidii mid salaad ku jiro dumar aan u banaanayn fiiriyey baan ka dhigaynaa waa dembi uu geli karaa salaada isagoo ku jira qofku salaada rogaasix bay yihahdeen laakiin haddii uu hoostaba ku qabo cawrada ku asturayay oon salaada dhexdeeda fag ka siino salaadda ma asaxaysaa cawrada kufayda maya ha salaadiis inay asaxdatanay kaga xidhan tahay xaaraan bay kaga xidhan tahay salaada waxba kama jiro culamada qaar halkaasay mareen marka waxaan rabaa inaan idin idhaahdo dhar xariira waxaa lamida ah, dhar bililiqa iyo dhar tuuga ah lamida ah. biyo iyo biyo lagu dahaara qaatay mid yar iyo mid weyn oo xaaraana ah lamida goobtaad ku tukanayso oo xaaraan ood xoog ku haysataa kamida xaq bini aadam leeyahay macsuumulmaali ah baa mida maka ansaxaysaa cudurdaan la-aan meesha haddaad joogto iyo idan la-aan war badan baa ka jira salaadaadi ayib wayajuuzu waxaa banaan xashwu jubbatin wa mikhadatin wa farshin bihi xarirta saddex baa kuu banaan qaybo kaloo banaanna way soo socdaane xashwu jubbatin jubbadaha aad qabto jubbadu tii kenya maaha tii soomaaliya jubbadii dhalad ahayd maaha meeshan jubbada haddii la yidhaahdo dhalooyinkaa loo isticmaalo taa maaha jubbada carabigii waata soomaalidu ay taqaaneen jaakeedyadan waaweyn aan xirno iyo korarka aan xiranaa la yidhaahdaa waxay isticmaali jireen hadda ilaa haddana jirta mararka qaarkood gudaha waxna waa qarka banaanka inta tolan waxna waa qaybta gudaho mararka qaarkood qabow haduu celinayiyo ama gudaha lagaga toray ama cufba looga dhigay oo lagu buuxiyey kaas hadday xariirtaho inaan daahira ahayn oy gudaha ku jirta waxa kalena dhar kale yahay wuxuu yihi dhimale sidoo kale barkintaa lamida barkinta gudaha waxaa laga la geliyey haddaad xariir ka buuxiso dhar kalena korka kaga tosho xariirta adiga ma taabanaysidoo daahira ma ahane dhib male bui wa farshin bihi haddii loo la goglo barkinta iyo barkinta ada haasha meesha ka hooseysa ee u goglan hadday xariir tahay dhib ma laha buu leeyahay isagana gogosha caadigee lagu dul tukanaya maaha laakiin xariir haddaad xirato ama iyadoo goglan ku dul tukataay qaybtaa dib buu wax ka ishaari doonaa wayajuuzu lilnisaai waxaa u banaan isticmaaluhu isticmaalu xariir xariirta way u banaantay haweenka wa qiila qil daciifa waxaa la yidhi fi lmadhab marjuuxa yaxrumu calayhina waxaa xaraam ka ah iftiraasun inay gogladaan laakiin haweenka mutlaqan xirashiya gogol way u banaan tahay waayo sirkay jilcin haddii la yidhaahdana dee dumarka way loomaba diidin haddaan lala rabin marka dharkaa dumarku waa loo ogol yahay xariirta way qaadan karaan nabigaa kala saaray dadka sala allahu alayh waalihi wasalam raggana wuu ka xareebo laa talbasu lxariira wala diibaaja wala listabraqa noocyada xariirtu sii taksiisiyayo xariirha xiramina kan adag iyo takafiifkaa midnaa xiramina buui raggana waa dumarkana waa loo baneeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiid abi muusa alashcari iyo kayrkii in dahabka iyo xariirkana ummadan laga xaraantinimeeyey raggeeda dumarkeedana labadaba loo baneeyey wayajuuzu lilwaliyi waxaa u banaan ilbaasuhu xariirtii inuu xiro lisabiyi ilmihii yaraa eeqaan maala sabigi maa lam yabluq intuusan qaan gaarin wuxuu leeyahay majnuunkiina waa lamid iska dhe mukalaf ma aha taxriimkanna qofku markuu rag noqdo ee baaliq noqdo bay takaaliifta nahyiga isaga la xiriirta ku tacalluqdaa inta uu sabiga yahay ama majnuun waalan uu yahay mukalaf ma aha bay daliishadeen laakiin waxaa ka fiican inaad iska dayso oodan agmarinin wuxuu imaamu muslim wariyey min xadiidi cabdillahi bni camr bn caas radi allahu canhum ardaahuma wuxuu yihi nabigaa wuxuu i arkay buu yihi laba maro oo kalarka iyo midabka cusfurka ama mucasfarka la yihaahda ku midabdaysan anigoo qabu i arkay midabka mucasfarkana lama ogola nabigu wuxuu intuu i arko i fiiriyey wuxuu yidhi buui ina haadaa min libaasi ahli naari ahlu naarkaa xirta xilligaa cabdillahi bn camr caas waa yaraa waxaa ku kutusaya riwaayo kaloo muslim leeyahayo nabigaa intuu u yeeray buu yihi aumuka amaradka bi haada waligaa waxaan mooyadaabaa kuusoo xirtay waa dharka ahlu naarka kasaa waxaan rasuulka ilaahay uma dhaqaa markaasuu yihi bal axriqhumaa gub dabgeli baa la geliyey de waa dhar rinjiyeysan dhaqitaanka intee kaga zuuli haddaba hadalka culimadu waxay yidhahdaan qaarkood ummuka amaraka bi haada inuu yaraabaa laga gatay waayo nin weyn mahooyadaabaa kuusoo xirtay laguma dhaha yihahdeen waa ilmo yar waxaa lagu yidhah mahooyadaabaa kuusoo xirtay isagana waa yaraa oo min sikaar saxaabu mid ahaa in laga badaayo ayaa wanaagsan haddaba khuruuja min alkhilaafi dhinac iyo xadiidkan ba ay culimada qaarkood daahirkiisa ka fahmeen ilmaha yar inaan loo ogolayn iyo ilmihii laftiisa wixii wanaagsanaa in lagu tarbiyeeyo lagu barbaariyo inuu u baahan yahay walmarkabu waxa la fulo min xariirin wagayrihi ah haddii aada gaadiid fuulayso kursiga gaadhiga aada ku fadhiisanayso waxa uu ka samaysan yahay iyo maradiisa xariirna iyo wax kale hadday isugu jirto maxaa la samayn ama haddaad faras iyo fuulayso waxaan kuu saaran ee koorahan kuu saaran hadduu xariir iyo wax kale isugu jiro waxa ku samaysan see la yeeli innaga hadda fardihii waxaa inoo galay gawaarihii kuraasta dharkan loo xirayo haddii qayb xariir laga dhiga ka warran wey in zaada hadduu bato wasnu lxariiri xariirta qaybteeda iyo qadarkeeda hadduu bato xaruma waa xaraan wain istawayaa hadday sinmaanna jaaza banaan wuxuu yidhi haddii wixii xariir iyo wax kale ay isugu jiraan hadba kii badan baa xukunka qaadan oo aqlabkaa iskale xukunka hadday sinmaanna xalaash iyo ibaaxadaa qaalib noqon masaladan labadaba isku soo celiya waxay ku salaysan tahay masaa'ilka soo socdoo tilmaamaya maradii la xiranayay haddii wax xariirihii ay ku jirto oo qayb kamidii ah xariir ay noqoto waxyaaba bannaan baa jira oon dhib lahayn haddaba marada la xiranayo inay xariir iyo kayrkeed ka koobnaan karto fil asli jumlada way bannaan tahay qadarka kala saarku muxuu noqonayaa dharka inoo iman doontaaye wax nus ka yar bay tilmaantay taa inay raacaan baa ka habboonayd laakiin iyagu waxay yidhaahdeen wuxuu haddii uu isku darmado haalibkaa xukunka la siiyaa haalibkuna waa kii bata hadday sinmaanna wain istawayaa jaaza hadda maxaa sawirka siiseen waxay yidhaahdeen labadan asalka baa mid xoogeynaya alaslu fi lashyaai alibaaxa asalku waa ibaaxa markii yaqiin la helo in xaddii asalka laga baxay baa la taxriiminaya wixii nus ka yar intaad soo socotay ilaa nus de xaaraantinimo xaddeedii maadan gelin wixii nus hadday ka yaraato xaraantinimaad gashay labadan haddaba midna asalkiibuu waafaqsan yahay oo ibaaxada ku taxriiminta nuskuna asalkiibay ka baxaysaa haddaba laba silmay midna asalkii waafaqsan yahay yatarajaxu bimuwaafaqati اlasli asalkii ibaaxada halkaasay cuskadeen ay wax ka raadiyeen wayajuuzu waxaa banaan muarazun mid la sharxay bihi bilxariiri lagu sharxay oo laa yujaawizu aan ka badnayn arbaca asaabica afar farood maradaada haddaad ku xaradho ood ku sharaxdo ood ku qurxiso xariir waa la banaan tahay laakiin waa inaynan meeshay marayso afar farood ka badanin wa mutarafun ku darfahaya hareeraha xariir lagaga toray baa banaan barfueedu waa gacanta baalkifay iyo halkaa hoose marada iyo hadba marada daafaheeda wixii lagaga taray xariir muaraf wey wa mujayabun midka jeebka looga taray xariir jeebkii baad xariir ka dhigtay waxaa kaloo jayb la yidhaahdaa halkan luqunta furaanshaheeda min aljaybi bay mid tahay haddii halkan kore shaatigii iyo qamiiskii kuleetiga ah aada xariir kaga tosho ama jeebka xariir aad kaga tosho iyadana dhib male buu yihi muctaadun oo caado ay tahay dadka asalku waa xadiidkii cumar bin khataab radi allahu canhu ardaahu ee imaamu muslim fii saxiixii ku warinayay cumar baa khudbeeyey oo nabigu wuxuu yihi nahaa can lubsi lxariiri ilaa mawdica isbicayni aw halaatin aw arbacin nabigu xariirta waa naga reebay wixii laba farood saddex farood afar farood ah maahani riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin ilaa naxwa sbucayn wixii oo alaain aw arbacin wixii lamid ah waatay shaaficiyadu yar weheshanayaano wixii lamid ah laliya taqdiir go-an maaha taqdiirka go-aan uska aan gaarsiina yaraha jina tawsicada xaggeeda jina waxaa kaloo sugan in nabigeena xilligiisa calayhi salaatu wasalaam sida asbaab binta abi bakr ay ka warinayso imaamu muslimna fi saxiixihi ku warinayo in jacket ama jubbo loo keenay kuwan la xirta ah oo xariiri meelo ay kaga sharxan tahay dhinac kafaynka labadan gacmaha xariir baa kaga samaysnay marada qaarkood dhinacan jeebkaa ay kaga samaysnayd nabiguna xidhan jiray sala allahu alay wasalam markuu dhintayna caaisha haysan jirtay bay tiri caaisha markay dhimatayna annagaa soo qaadanay asmaa binta abibakar weeye walaasheed caaisha markay geeriyootay annagaa soo qaadanayo qof xanuunsan markaan aragno yaa biyaha intaan ugu dhaqno baan qofka biyaha ku sugnaayoo taxaliishii wey masaailka adilada taxaliisha loo deliishaduu kamid yahay taxaliisha intii dikriga iyo ducadii iyo ruqyada lagu akriyo biyaha qofka lagu shubayaaye wax dhib la maaha masalada waxaa laga yaabaa qaarkiin waa bidca iyo baab inay la gasho laakiin masaladaasi dhib ma laha kalay loo deliishaday nabigu intuu weysaystay oo biyihii la hooriyey dad xanuunsanaa inuu ku shubay baa loo deliishaday imaam alqurطubina dhowr meeloodoo tafsiirkiisa kamida ah, bu aqwaasha culimada kusoo guuriyay raxmat ullahi calayh walahu an yabsuta inuu gogladuu leeyahay calaa furshil xariiri gogosha xariirka ahaa inuu wax ku dul dulfadiyo min diilan min diil iyo mala yar uu ku dulfidiyo iyo wanaxwa laxmi wax lamida ah, wayajlisa fawqahu ku dul fadhiisto dharkii xariir gogol xariira laguma ogola laakiin haddaad go iska kor saarto ood ku dul fadhiisato dhib male waayo xariir kumaaba fadhiisanoo waxbaa idiin dhexeey haddii aad tiraada tani fadhi fadhaantanimayo waxaa lagu leeyahay ubkaayo mas'aladaas masaa'il lamid ah baad ogosha oo maxaa kamid a ah? markaad salaada tukanayso meeshaad ku taagan tahay waa inay daahir tahay soo ma haddaan go weyn ku dul fidsana nijaasadi ma ku tukan karaa de hoosa kaga jirteen maya go a taas ka saarto idinka idin dhexeyn dhib male intan xariir baa hoosta kaga jirta go iska saar bay dhahayd <clears throat> waxay lehay qiyaasan cala najaasati idaa busita fawqahaa shay idaa busita fawqahaa shay najaasadii haddaad wax ku dul fidsato way ku dul kartaa bay dhahen dhib ma waxaa <clears throat> kaloo yidhaahdeen masul farji yanqud lwudua farjigoo la taabto waysada waajibyaa soo maa haddaad maro isaga dhigtood xodoo taabatana cinda ah. shaaficiyati <clears throat> qof dumaroo ajnabi ah haddaad taabato waysada way kaa jiraysaa soo maa haddaad maro isaga dhigtan intaa kaleba waad ogolaataye waxaa ku dheerta maxaad ku diiday marka qiyaasan cala nijaasati najaasati idaa basata fawqaha shaya hadduu wax isaga dulgoglo najaasadii waa ku tukan bay dheh tanna haddaad wax isaga dulgogosho waad ku fadhiisan kartaa dhib malaha walow an yabsuta calaa farshi xariiri mindiilan wanaxw wejisi fawqahu taasaa loo codsaday wayajuuzu maxaa banaan lubsuhu lubsu xariiri in la xirto lixarin kurayl badan baa jira wa bardin qabow baa jira muhlikayni dadka baabi'inaya qabow iyo kurayl adag baa jira oo lagu baaba'ayo waxaas kalood ka heratana ma haysin naftaada daruura weeye baabu daruura tubiixu maxduure xir kow wa cawratin cawra inaad ku asturto wax kaloo xidhataan weeye laba khiyaar baa kuu furan inaad qaawani ku socoto iyo inaad xariir xidhato xariirka xidho akafu dararayn weeye wadaruuratu tubiixu maxduura wa mufaajaati xarbin dagaal baa kedis kugu qabsaday idaa faqada hayrahu agaarkiisaad wax kala ka waayo adoo iskaba jooga oo waxooga iska yar daryaraystay bay kaa dul waxa kuugu dhow xariir bay noqotay kii kale daydagiisii baashii baa bilaabatay oo kama gaadin isagana qaado baabu daruura weeye naftana badbaadi waxaanu iska dhici walixikatin isxuqitaan baashi isnidaamiska iyo cadhali maxaa kaloo la yihahdaa tafsiirka ku dhacda in waxyaala aada laysu xuko maxaa la dhaha cadhawa soo ma magaca cadhawa inta kale wixii kala ku dardarsado marka loo kalkiina isagana taa hadday kugu dhacdo jeermiska way dishaaye waa isticmaal wadafci qablin injil inaad ka reebto aar madaxa inaad ku duubata jak injirtaad kari weyday waxa laala waxay cunaysay iyadaba jeermiska naga ka dhigteen intaasoo dhan waxaa loo deliishaday xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam laba nin baa bahashan cadhadaa ku dhacday oo kala ahaa cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibni cawaam markii jirkoodii aaday u dhintay buu nabigu xariirta u ruqseeyey saxaabada waxay dhaheen lixikatin kaanat bihima cadhaa qabeen cadhadii baa loogu ogolaaday intay xirtaan inay jermiska jirkooda ka disho haddaba haddii jermiskaa la ogolaaday waxyaabihii kale daruuraadkaana oo kale odhan qiyaasan calayha wayajuu wayajuuzu waxaa banaan dibaajun sakiirun dibaajku waa nooc kamida ah xariirta adag weeye sakiirun oo aada u adag laa yaquumu gayruhu isaga hayrkii una istay buuxinaynin maqaamahu booskiisa filxarbi dagaal dagaalka diibaajka adag waxaad muuqata xilligoodii waxa yarkaa waxbuu ka tari jiray seefaha iyo waxbuu yar haki jiray dagaalkana seefta haddaad dhar weyn oo adag xidhato waxaa laga yaabaa jirkaaga intay gaalahay dhexda waxooga dhaco hadda laakiin xabad inay celin umalayn maayo xabad lagugu soo gamay saaka duuran baan qabay iyadoo sooba daashay inay meelahaasako baktiir rabtayba ku kursa garan maayo laakiin calaa kulli xaal hadday khubarada iyo dadkii dagaalka yaqiinay waxbuu ka tari wax lamidoo booskiisa buuxiyana ma jira la yihaahdo waad xihan kartaa isagana waxaasoo dhan baabu daruraad wey wayajuuzu waxaa banaan lubsu thawbin mara in la xirto najisin oo najaasa ah fii kayri salaati waxaan salaada ahay xilliga salaada la tukanayo baa tahaaratu thawbi ay shardi tahay laakiin intaadan salaad ku jirin mara nijaasaa ah waad qabi kartaa suuqaaga wareeg magaaladaadaa ku soo mar dambi ma aha adigoon kasba u xiranna way kugu dhici kartaa siyaabo badanna waa kuu qabsan kartaa meeshan magaalooyinkan la yaacayo dee adoo gaadi saaran ilmo yaroo kaajaya waa kuu kaaji karaa ama aad adigu wadatay ama cid kala wadatay waa ku nijaasayn karaa haddii xooluhu inay kaayadoodi iyo nijaas yihiin madhabkeena shaaficiyada aada qabtana xoolahaba kugu kaaji kara dee ummaddan aan kaayada laba xishoonina dariiqyada la istaagtana adoo meel luuqa maraya mid dhinaca ka soo kaajay baf baa kaaga siin karaa adigoo u baahday meel musqula iyo inaad gasho oo kaadi aad kuu qabatayna waa kugu yaraha finiini kartaa soo ma kuguba dhaco kaadi waa kaa fakan kartaa ama wax ka weyn calaa kulli xaal darbaa waxbaa kaa nijaasoobay sabab badan baa keeni kara nijaasadaadii adoo iska bedeli kara haddaad iska qabto dembi ma aha salaada markii la gaaro laakiin ama iyada daahiri ama bedeli ama bedel ama waa daahirin ama waad bedeli dar daahira lagaa rabaa wayajuuzu waxaa banaan lubsu thawbin mara in la xirto najisin najaasaat fii gayri salaati salaada waxaan hayn laakiin haddaba inaga qaybo badan oo inaga mida ah, cudurdaar bay ka dhigtaan markata meelaha ugu timaada waay salaada iska dhahdo ma daahirsanin bu kudh dharka dharkayga nijaas laakiin ninka waxuu ii sheegaya shalay qolyo tabliiqa ah hadoo yimid waxaa la dharkaa naga nijaas waxay dhaheen buri kan xidho waxaa igu yihi qaslina waan qabaa biyaha qaado soo qaysana biyaha qaada soo qabaysay dahabu haddaad biyo u bahday waa ku haddaad dhar u bahday waa ku markaas waad u qasabtay wnaa tukada dhar aan uga baxsanaa wey marka innaga soomaaliduna dharka nijaasada ah iyo macaasida iyo siyaasadda isku meel baan ka taagana ninkaa dembiga ku jira uu garanayaa dembiga ku jira salaada dayacay markaad u tagta xogre mataqaanaa in iskaa dhaafiya waa raawo inuu qaldan yahayna waa garanayaa shaydaan baa na duubsaday ku yiha ilahay noo soo bar shaydaan baa na noo soo ducee sheekhu noo soo ducee khayr allah ku siiye inuu iskaa dhaafiyo raago wuu og yahay inuu qaldan yahay laakiin uu saxa ma rabo kii siyaasadana waa la mid nin kastoo soomaaliya oo la fadhiisato sida xarku ku jire ficday cashar wuxuu ku siin aan la yaabto laakiin haddana isag ma wax qasaya ka wax qasaya o hawalaaqaya xaggii xalkii usoo codinna waa isaga inteenaan ninkii la weydiiyey xalka u garanaya laakiin wax yarbaa baa xaggiisa usocda marka waa ninkii lahaa sheekh noo soo duceediyo baashi noo soo duceediyo ma xataa markii siyaasadii la yidhaahdo wallahi waa la afaysan yahi noo soo ducee dadki way khaldan yihiin haddau sii wadaa oy meesha ku kusii socdaa wax lagu sii qalloocinayo marka iskala markiibaa daahir iga ahayn haddaad xujo u qaadanayso bakteeda la gaalay dambi kugu noqon wayaxrum waa xaraama jildu maytatin bakti harag inaad xerato waa xaraam ilaa lidaruuratin daruuro ka mufaajaati xarbin wanaxwi dagaal kedis kuu qabsaday wixii lamid ahaa ayaan soo marnay qabow badan baa kugu dhacay cawradii waxaad ku qarisaan weydey jaldiga baktiga haragiisa aan la magdin wey kaa lama xidhan karo waxaa laga soo reebayaa wixii malaabistii najiska ahayd harag aan la madinoo bakti kuma jira wy hadalka macnihiisu wayajuuzu waxaa banaan an yulbisa daabatahu gaadiidkiisa inuu u xiro aljalda najis haragaa nijaasta ah siwaa jaldi lkalbi walkhinziiri marka laga reeba haragga ayg iyo doofaarka haraggaa nijaasta ee bini aadamka loo diiday daabada iyo gaadiidka haddaad korka uga xirto ama qorax iyo roob kaga celiso waa la ogolyahay aydiya doofaarka haragooda waxaan ahayn waayo najaasadoodu aada bay u adag tahayo baalkaa haddaan hangool la isaga qabanin maxay dhahen soomaalida saxarada qori dheer baa la isaga qabtaa soomaalia de bahalkaa nijaasada adag haddaan qori dheer la isaga qabanin iyar yar bu yara kuusoo ged caga yara mataqaana baadiyaha la jooga cagayana dibaaxaa la yihahdaa markii magaalada la joogana doofaarkaa la dhahaa meesha caga yaraa yaalla hadday ku dhahaan iyo caga yaraa lagu cunayaa hilib doofaara laga hadlayaa laakiin marka baadiya waxaa arki jira de caga yara ku dhahaan libaaxa loo jeedi jiray soo maha marka cirfigaasaa kala duwan masaladan laga hadlayo haraggaa loo diidan yahay dadka asal ahaan qofka bini aadamkiihi mid dharku nijaasaysan in la qabi kara baabu daruuraat wey dharku waa libaaskii asalka ahaa qofkuna la-aantii kama maarmo najaasaduna siyaabo kala duwan waawoodiisa ka baxsan bay marar badan u gaadhaan mar walbana qofku ma awoodo markay gaadhaba inuu daahiriyo licusrihaa wey haragga laakiin aada looguma baahno waa masalo masalada labaad ee marka haragga la xidhiirta waxaan aada loogu baahnayn lama ogolo aslan sharciga mukhaalatatu najaasa nijaaso farakura jirkeeda lama ogola nijaasada wixii aan qadru daruura ahayn inaad walaaqato ood faraha kula jirto lama ogola wayaxrumu cala rijaali ragga xaraam ka ah xuli xuliyu dahabi dahabka waxyaabihiisa la isu qurqurxiyaa maxaa halkaan isaga dayno wuu dheeraanayaa mar kala hali doonto in badaan soo socoto marka halkaasaan kaga daynaynaa xariirtii mar hadday dhamaatay iyo haragii dahabkiiba halkaa inagu saara subxanak allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk